بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaan ku dhex jirnaa weli kitaabkii soorna xayaati taabiciyiin waxaana noogu soo dambeeyey saxaabigii cajiibka badnaa ee sharaxul khaadi ahaa iyo sidii waxu u kala xugmiyey xaaladii wanaagsaneed ee dadka markaa uu ku kala tadabburay iyo khayrkii iyo wanaaggii uu u dhaafay dhaxal ahaan dhinaca xukunkiisa muslimiinta iyo islaamka dhexdooda waxaanu gelaynaa taabiciga ku xiga ee ah moxamed ibnu siriin moxamed ibnu siriin taabiciga lagu magacaabo ayaanu qaadanaynaa qisadiisa maa ra'aytu ma arkin buu yidhi rajula nin afqaha fii warcihi afqah ma arkin buu yidhi nin ama qof afqaha ka faqihsan macnaha kaga aqoon badan fii waracihi maca waracihi xalaal miiradnimadkiisa walaa awraca kana xalaal miiradnimo badan fii fiqihi fiqigiisa min moxamed ibnu siriin moxamed ibnu siriin taabiciga lagu magacaabo rajul ma arkin uga faqiisanoo uga cilmi badan waraciisa ugana waractinimo badan fiqigiisa cazama wuxuu go'aansaday siriin siriin ninka lagu magacaabo oo moxamed ibnu siriin aabbihii ah macnaha muxamed aabbihii siriin lagu magacaabo wuxuu go'aan ku gaaray calaa an yastakmila inuu buuxsado ee uu kaamilsadou dhammaystirto shadra diinihii diintiisa bar ka mid ah diintiisa qayb ka mida inuu kaamilo ayuu go'aan ku gaaray sidee baa diinkiisa bar ka mida uu u kaamili karaa waa inuu markaa guursado inuu guursado ayuu go'aan ku gaahay ilan waa tii nebiga yidhi qof allaalla qofkii guursadaa diintiisa bar ayuu ilaaliyey wa dhinaciyo bar ayaa u ilaalsantay nus baa soo haraye nuska kana alla nuska kalena alla ka cabsiga ha ku kabo marka moxamed ninka lagu magacaabo siriin wuxuu casmiyey go'aanna uu ku gaaray inuu dhammaystirto uu kaamilo diintiisa bar ka mid ah bacda an xarara markii uu xoreeyey kadib anas ibni maalikin anas ibnu malik radia allaahu canhu ilaahay ha ka raadi noqdo raqabatahu qoortiisa markii uu xoreeyey ka bacdi markuu siriin go'aankaa gaaraayo inuu diintiisa bar ka mida ilaaliyo waa mar allaala markii anas ibni maalik oo siriin addoon u ahaa uu anas xoreeyey qoortiisa wa bacda an haddad iyo markii ay noqotay kadib xirfatuhu shaqadiisii xirfadiisii tudiru inay ku soo daadinaysa calayhi sirin korkiisa alribxa alwafiira ribix aad iyo aad u weyn waalkhayra alkafiir iyo khayr fara badan khayr kafiir ahoo fara badan iyo ribix weyn iyo faa'iido fara badan yaa ganacsigii iyo dukaankii u furnaa yuu ka helay qoortiisiina anas wuu xoreeyey labadaa markay dhacday ayuu go'aan ku gaadhay bal inuu diintiisa bar ilaalsado faqad kaana sirin ah, wuxuu ahaa naxaasan naxaas buu ahaa ninka sameeya buu ahaa maarta dhiryaha iyo waxyaabaha noocaasee maarta laga sameeyo ayuu ahaa maahiran xariifna ku ah samayntaasi ayuu aad u yaqiinoo yutqinu wuxuu sugi jiray sinaacata alquduuri dharyaha samayntooda dharyaha weliba naxaasta laga sameeyey fuulka iyo waxyaabaha lamidkaa lagu kariyo kaasuu aad u samayn jiray waqad waqaca wuxuu ku dhacay siiriin ikhtiyaaruhu calmashadiisii doorashadii calaa mawlaatin mawlaad gabar ayaduna addoon ahayn jirtoo la xoreeyey oo liamiiri اlmu'miniina mu'miniinta amiirkoodii abibakrin sidiiq radia allaahu canhu ilaahay ha ka raadi noqde uu xoreeyey taasuu calmaday ikhtiyaarkiisii waxa uu ku dhacay inuu guursado gabar uu xoreeyey mu'miniinta amiirkoodii waa abibakare tudcaa waxaa loogu magac darahayay gabadha safiyata safiya la dhahayey litakuuna say u noqotuu u doortay zawjatan xaas lahu asaga gabadhii nolosha uu la qaybsan lahaa inay safiyo noqoto ayuu goostay kaanat safiya safiya waxay ahayd jaariyatan gabar fii bawaakiiri shabaabi dhallinyaranimada bilowgeeda ku jirtaa gabar markaa bawakiir ahoy ku cusub tahay dhallinyaranimo wadii'ata alwajhi weji qurxoon leh dakiyata alfu'aadi laabteeduna ay tahay mid daki ah oo caqli badan markaa ku jira qalbigeeda uu caqli badan yahay gabar noocaasay ahayd kariimata ashamaa'ili dabeecadaheeda iyo shamaa'isheeduna ay kariimo tahay aad u dabci iyo dhaqan fiican nabiilat alkhasaa'ili khasaa'ilka waa sifooyinka ilaahay qofka siiya subxaana wa tacaala ee wan wanaagsan khasaa'ilooyinka wan wanaagsan ee rabbi siiyeyna ay nebiilo tahayay aad u weyn tahay gabar noocaasay ahayd muxababatan la jeclaado oo la jecel yahay ilaa kulli man carafahaa dadka yaqaano oo dhan oo min nisaa'i almadiinati magaalada madiina dumarka jooga ah aad bay u jeclaayeen laa farqa farqi kalama lahayn fii daalika arrintaa jacaylkee safiyo la jeclaa bayna ashawaabi allawaati bayna ashawaab dhallinyarayaalka kuwa dhallinyarka ee gabdhaha yaryarka ah allawaati kuwaasoo tarbiquhunna biha isku xirta wa yafaacati lyafaacati dhallinyaranimada xiriirkeeda e, e, dhallinyaranima xiriirkeeda ileen waxaa qofka lagu jeclaadaa mar allaala marka dhallinyar aad tahoo da'daada aad la ciyaarayso aad la joogto ood iskuulka la dhigato waxay kugu jeclaanayaan waa xiriirka dhallinyaronimada idinka dhaxeeya cayaartii iyo waxyaabihii kale macnaha laa farqa farqi ma kala lahayn fii daalika arrintaa jacaylkee gabadhaa la jeclaaday bayna ashabaab shawaabiibta waa kuwii yaryaraa gabdhaha dhallinyarada ah allawaati kuwaasoo tarbituhunna isku xirta biha ayada waa safiye washaa'ijulyafaacati dhallinyaranimada xiriirkeeda isku xirtaa iyo wa bayna almusinaati naagaha da'da ah musanaad waa naagaha waaweyn allawaatii kuwaasoo kunna ayaguna ahaa yaraynahaa kuwa u arka sinwan inay la da' tahay lahunna ayaga safiir safiyo in kasta oo ay yar tahay haddana dumarka waaweyn waxay isku arki jireen inay isku da' yihiin wax kale ma aha waa fii rajaaxati alcaqli caqli saraynta iyo wa rasaanati asuluuki dabciga wanaagsan ilayn gabdhaha da'da yar in badan bay ku soconin ama laga yaabaa inay dhinac maraan akhlaaqaha looga baahnaa inaysan ixtiraamin dadka ka waaweyn ay dumarkay dhex joogaan ah laakiin qofku markuu waxooga weynaado caqli rajaaxana wuu la imaanayaa degenaan iyo suluug fiicanna waa yeelanaa idan safiyo xagga dhaqankii caqli wanaagga suluug wanaagga dumarka waaweyn bay la mid ahayd xagga yaraantana waxaa isku xiri jirtay iyo dhallinyaronimada xidhiirkeeda gabdhaha yaryar wa kaanat waxay ahayd ashadda annisaa dumarka midda loogu jecel yahay la xubban jacayl wa kaanat safiya waxay ahayd ashadda annisaa'i dumarka xubban ugu daran jacaylka laha ayada la jeclaado waxaa dumarka aad u jeclaa safiyo waa zawjaatu rasuuli rasuulka xaasaskiisa salawaatu ullaahi wa salaamuhu calayh naxariisyaalka iyo nabadgelyada alle korkiisa ha ahaatee xaasaskuu nebigu ka tegay uu ka dhintay yaa ahaa kuwa aad u jecel walaa siyamaa maba ula sii jirinba waxa ugu sii darnayd baa laga wadaa aلsayidaةu caaئiشha radia الlahu canha sayidata caaishaa ugu sii darnayde xaasaska nebiga oo dhan ayagoo aad u jeclaa safiya haddana caaisha ma oola sii jirinba taqadama wuu soo dhaqaaqay oo wuu soo baxay siiriin ilىa amiiri اlmu'miniin buu u yimid fakhaطaba wuxuu ka doonay minhu abibakr xaggiisa mowlaatahu gabadhii uu xoreeyey oo safiyata safiye ahayd fabaadara aلصidiiq sidiiq waa degdegey radia allaahu canhu wuxuu u degdegay ila albaxhi baarbaarit can diini alkhaatibi ninkaa wax soo doortay diintiisa iyo wa khuluqihi dabeecaddiisa markuu u yimiduu gogol u soo galay ee uu yidhi abuubakarow mawladaadii gabadhaadii baan kaaga fadhiyaa caawa orod baa la yidhi ii soo noqo ballan baa loo dhigay abubakar waa degdegay fabaadara asidiiqu abubakarni sidiiq radia allaahu canhu ila albaxhi bal inuu ka soo baxfiyo kana soo ogaada kana soo baaro can diini alkhaatibi ninkan khaatibkee wax soo doontay diintiisii wa khuluqihi dabeecaddiisa waa labada arin ee ugu muhiimsan ee aabbayaalka iyo dadka gabdhaha mas-uulka ka ah loogu talagalay inay ragga ka fiiriyaan marka gabar iyo walaal iyo walaasha lagaa soo doono ninka dabeecaddiisii diinkiisa la fiiriyaa kamaa yubaadiru suu ugu degdega oo kale alabu shafiiqu aabbii naxariista badnaa alabu shafiiqu alxaanii ee naxariista badan lahaa lilbaxi suu uga baaro can xaali khaaibi bintihi gabadhiisa ninka soo doonta xaaladiisa abubakar madhiin mawlo lee waaye gabadhaad addoonsan jirtood xoraysay waaye waxay rabta ha ahaada ninka wuxuu raba ha ahaadee si ma dhihin laakiin aabbaha shafiiqa ah ee xaanigee naxariista badan sida uu uga baaro gabadhiisa ninka soo doonta xaaladiisa yuu abubakar guda galay walaa qarwa wax lala yaaba ma aha wax cajiib leh ma aha waayo faqad kaanad waxay ahayd safiyatu safiya taxtallu mid ka degtay min nafsi abibakarin abibakar nafsadiisa manzilata alwaladi canuga booska uu ka degan yahay min abiihi aabihi waayo booska gabadhiisa ay ka taagan tahay buu abubakar ay ka taagnayd gabadha waalid waladkiisa booska uu ka dego yay ka deganayd uma kabacdi innahaa ayadu waaba safiye bacda dalikay maca daalika kullihi ayadoo intaa oo dhan ay jirto haddana amaanatun ammaano bay ahayd awdacaha allaahu ilaahay uu u dhiibay fii cunuqihi qoortiisa haddana waa ammaano waa qof dumar ah waa qof miskiin ah sidaa darteed ayaa dumarka ama gabdhuhu ay ka daciifsan yihiin ragga markuu rasuulku tilmaamay laba gabdhood qofkii dhaqaaleeya ilaa ay uu koriyo diin bara niman ku kala dara ani iyo asaga jannada saasaanu ku nahay buu dhahay sala allahu calayh wasalam taa waxay tilmaamaysaa wanaagga badan ee dumarka in loo sameeyo diinta islaamku ay markaa qabto awdacaha allah ilaahay uu u dhiibay ama uu yeelay fii cunuqihi qoortiisa famadaa waa soo dhaqaaqay abubakar yastaqsii asagoo raad raadgurahaya oo raad raacaya axwaala siriin siriin xaaladiisa xaaladii siiriin ashadd اstiqsaa'i e, istiqsaa'i reedraac midda ugu daran oo yatatabacu raacraacahaya siiratahu dhaqankiisa iyo siiradiisa adaqa tatabuci raacraac kan ugu daqiiqsan kan ugu fiicane ugu daqisane ugu jilicsan ayuu dabagelahayay haddaad dhahda maxaa lay baarbaarayaa aniga nin khayr wadaa ma tihid waa in lagu soo ogaadaa gabadhan waa ammaano ilaahay subxaana wa tacaala baa aabbeed ama walaalkeed ammaan ahaan u dhiibay intaasoo sanaa la soo koriyey intaasoo dhanaa iskool iyo tacliil iyo dugsi wax laga bixinaayey intaasoo dhan baa cillaankeedii safaleetigeedii la gadaayey inaad sahal isaga qaadatoo qaad aad cuntoo aad garaacdoo dhibaataysaa la diidayaa saa darteed waa dabagalay waana raacraacay itibaac iyo tabagelid tan u daqiiqsan wa kaana fii aliicati man shakhsigii sa'alahum uu su'aalay oo safka hore waxaa uga jiray oo ugu horeey dadku weydiiyey canhu siirin xaggiisa anas ibni maalik radia allaahu canhu ilan asagaa xoreeyey anas ibni maalik ayuu su'aalay faqaala lahu anas wuxuu ku yidhi markuu u yimid abubakar uu su'aalayo siiriin baa gabar iga soo doonay buu yidhi ee ma siin kara xaaladdaasi waa shay muhiim ah qofka lala tashto marka la xididaayo inuu wax qariyaa ma aha wax allaala wixii ceeb ah ee ninka wax guursanaya iyo gabadha la guursanaya aad ku og tahay adigoysan xaasidnimo kaa ahayn inaad qofku u caddayn kartaa xanna ma ahan waa xanta bannaan taasaa loogu talagalay nebiga gabar baa u timid oo tiri laba nin baa isoo doontee keen guursadaa labadaba faraha ka qaad buu yidhi midkaani lacag ma haysto waa socloog waa faramaran yahay wax uu isku furta ma laha sidaa darteed ka labaad waa safar badan yahay ama waa dumar tumid badan yahayo naagahu garaacay labadaa faraha ka qaad waxaad guursataa usaam ibnu zayd marka xaaladda noocaasa waa xanta bannaan marka anas markii lala tashtay ee la yidhi gabadha ma siiyaa fa qaala lahu anasun anas wuxuu ku yidhi abubakar zawijhaa war u guuri ninu xaggiisa yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiiyo walaa takhsha ha uga cabsanin calayha korkeeda ba'san dhibaato ninaan wax dhaqanayn ma aha nin wax ihmaaliya ma aha baaska arki maysid iyo dhibaato famaa caraftuhu kuma aqoonsan oo kuma aqaani siriin ilaa saxiixa addiin nin diintiisu ay saxiix tahay maahane waa nin diin toosan wa radiya alkhuluqi dabeecaddiisana raalli laga yahay aad buu u diin fiican yahay waana dabeecad fiican yahay nin diin fiican baa jiro aad diinka u yaqaanaa laakiin aan dabeecad lahayn afka hadday kala qaada dharbaaxa ka horaysa laakiin aad buu diinka u yaqaanaa waa xaafid xadiiskii buu akrinayaa qolo noocaasi way jiraan qolo dabeecad fiicanun diin aqooninna way jiraano haadaan bay ka dhacaan dabeecaddaada fiican haddaadan salaad ku tukanaynin xalaal iyo xaaraanna aadan ku aqoon dhibkeeday leedahay labadaba waa in laysla helaa mawfuura almuruu'ati waa nin dadnimadiisa ay sarrayso muruu'ada waxaa loola jeedaa waa qof ay kaamil tahay rujuuladiisa raganimadiisu ay dhammaystiran tahayo ay sarayso muru'adiisii dadnimadiisa walaqad irtabadat waxaa isku kaaya xidhay asbaabuhu asbaabtiisaa isku xidhantay biasbaabii asbaabtayda dad xiriir weyn ka dhaxeeyaanu ahayn mundu laga bilaabo markii sabaaquu uu soo qafaalay khaalid ibni waliid fii macrakati cayni tamr dagaalkii lagu magacaabahayo caynu tamr dagaalka noocaasa lagu soo qabtay waa beled kuufa qarbigeeda ku yiilay khaalid ibni waliid ayaa meesha dad kula dagaalamay waa khilaafadii abibakare laga soo bilaabo maalintii la soo qafaalay qaalib soo taxaabay dagaalkii caynutamar maca arbaciina gulaaman asaga iyo afartan addoon oo kale oo wajaa'a bihim uu la yimid ila almadiinati magaaladii madiina xilligaasay isku ayaan isku kaana xihannay fa kaana siriin min nasiibii anas baa dhahaya siriin nasiibkaygu ahaa markii la qaybiyey anuu igu soo aaday wa kuntu waxaan ahaa aniguna maxduudan mid ku dheefsaday bihi asaga nin aad u fiican oo maxduud ah oo dheef laga helay ayuu ahaa waafaqa waa ku waafaqay asidiiqu abubakrin sidiiq radia allaahu canhu calaa taswiidi safiya safiya u guurinteeda min siirin in loo guuriyo bacdamaa ninkaasi uu warbixin fiican ka dhiibay waa waafaqay wacazama wuxuu go-aan ku gaaray uu goostay calaa an yabaraha inuu u baari falo inuu u wanaajiyo kamaa yabaru labbu sida uu aabbaha ugu baarinimo falo aabbihii ashafiiqu naxariista badnaa ibnatahu gabadhiisa alahiirata casiizadda ah afiirada waxaa loola jeedaa waa midda fadliga lehee maxabada ilan gabdaha adoo wada dhalay yaa haddana mid waxaa laga yaabaa inay calafkeeda gurigeeda ku sugto ma wareegayso facebook geli mayso wax ma halaynayso waa gabar afiira ah tunna waa dhacdhac sidaa darteed baa mashaakil iyo dhibaato mar kasta laga maqlaa aabbaha marka wuxuu kala door bidaa middaasaa ah ninka yimaada inta badan uma aaba yeelo aabbaha ee shaqii shafiiqa ah ee naxariista badan gabadhiisa afiirada ah ee casiizadahee ah, fadliga badan suu ugu baarinima ma falo fa aqaama wuxuu u dhigay liimlaakihaa meherkeedii xaflan xaflad buu u dhigay qallama ee yarayd qallama ee yarayd dafirad inay ku guulaysatay oo ay heshay bimilihi meherkaa iyo xafladdaasoo kale fataatan gabar oo min fatyaani almadiinati gabdhaha madiine ka mid ah gabar gabdhaha reer madiine ka mid ah xafladdii abuubakar uu u dhigay safiya ayadoo kale lama arkin xaflad si fiican loo soo agaasimay ayaa markaa loo dhigay faqad shahida waxaa ka soo qayb galay imlaakaha meher meherkeedii daa'ifatun koox kabiiratun oo fara badanoo min kiraami asaxaabati asxaabta kuwooda ugu fiican markaa ka mid ah wa kaana fiihim saxaabada waxaa ku jiray amaaniyata cashara siddeed iyo toban saxaabi badariyan oo reer beder ah allaahu akbar waa aroos qiimo leh siddeed iyo toban nin oo dagaalkii beder ka qayb galay malaa'ig ay dhinac dagaalameen ayaa ka soo qayb galay safiyo iyo siiriin arooskooda koox iftin kama soo qayb gelina waa siddeed iyo toban nin oo reer bedri ah wadacaa lahaa waxaa ka duceeyey kaatibu waxyi rasuulillaahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam waxyigiisa kii qori jiray waa ubay ibnu kacabin ubay bnu kacab islaamo arooska ammaanaa ah jira hadda oo saa oo dhex taagan wiilka magacii iyo gabadha magaceeday ku weydiinayaan sa iyo ma hadday ka kala bilowdaan sa se uga bilowda lugahay madaxa ugu geynaysaa caawa dhan waa toddobaatan jir atixiyaad ma sixi karto haddii wiilka ma uu ka bilowda magaciisa hoos intay uga bilowday kor ugu geynaysaa ciddiisii meeshuu ka yimid oo wada ma ah dhinac kale aan loo leexinaynin faatixa akhri dhibaagta noocaa ah say u kala akhrisay say u kala saacada ma taqaano markaa dad noocaasa aroos keena yimaada annaga laakiin arooskani waxaa ka duceeyey kaatibkii nebiga sala allahu calayhi wasalam waxyiga u qori jiray wa ammana waxaa aamiin yidhi calaa ducaa'ihi ducadiisa alxaadiruuna dadkii ka soo qayb galay meesha dadkii meesha ka soo qayb galayna way aamiiniyeen wa tayabathaa tanaa ka sii daranba waxaa qiibisay safiya wa zayanathaa qurxisay alaaun saddex oo min ummahaati اlmu'miniin mu'miniinta hooyooyinkooda ka mid ah ridwaanullaahi calayhinna raadi ahaashada alla korkooda ha ahaatee xiina zufad markii loo gelbinahayey ilaa zawjihaa ninkeeda yaa qurxiyey gabdho gaalaa gabdhaheenna qurxiya oo madaxa u hagaajiya meel kastaa wax looga sawiraa wadno iyo loof sidaa darteed baa meel kasta la cilaamiyaa gabadhani waxaa qurxisay oo wanaajisay saddex gabdhood oo xaasaska nebiga ka mid ah sala allahu calayh wasalam idan waa aroos baraka badan xiina zufad markii loo aqal aqalgeynaayoo loo gelbinaayey ilaa zawjihaa ninkeeda waqad kaana wuxuu noqday min amaraati hada الzawaaji guurkaasi almubaaraki ee la barakeeyey barakada badnaa mirihii ka soo baxay alrusiqa in lagu arsuqay alabawaan waa labadii aabbe wa safiya sirine hulaaman wiil hadaa noqday bacda ciqdayni laba ciqdayn kadib oo min azamaani zamanka ka mid ah ciqdayn waa labaatan sano halkii ciqdi waa toban sano ciqdiga labaad waa toban sano nin wiil baa ilaahay siiyey labaatan sano kadib noqday oo min azamaan ka mid ah calaman caalim oo min aclaami taabiciyiin taabiciyiinta dadka ugu caalimsan ka mid ah warajulan nin oo min afraadi اlmuslimiin muslimiinta farakutiriska ah afdaadku waa dadka ayagoo kale aan la heli karin huwa wiilkaa alla siiyey waa moxamed ibnu siriin oo aan rabna inaan qisadiisa barano fatacaalow kaalaya marka nakeena nabdow aan bilowne qisata xayaati haada ataabici taabicigaan ee kan ah noloshiisa sheekadeeda taabiciga aljaliili sharafta leh min awalihaa bilowgeeda wulida waa la dhalay muxamed ibnu siriin lisanatayn laba sano ayadoo baqiyataa ay ka harsan tahay min khilaafati amiiri اlmu'miniin cuhmaan ibnu cafaan radia allaahu canhu cuhmaan ibnu cafaan ayadoo laba sano ay uga dhiman tahay khilaafadiisa warubbiya wuxuu ku barbaaray fii beytin guri yatadawacu uu ka ifahayo ka soo burqanayo ka soo carfahayo alwaracu waatuqaa xalaalmiradnimihii alla ka cabsi min kulli ruknin tiir kasta oo min arkaanii tiirarkiisa ka mid ah guri tiir walboo tiirarkiisa ka mid ah alla ka cabsi xalaalmirad ay ka soo birqaysa kasoo ay ka soo carfayso ayuu ku barbaaray walammaa goortii ayfaca uu bislaaday algulaamu canugii alaribi allabibi caaqilka ahaa way isku macno dhow yihiine ay facwa markuu markaas soo madax qaaday ee canug bislaaday uu noqday wajada wuxuu helay masjida rasuulillaahi rasuulka alle masjidkiisa sala allahu calayh wasalam yasqaru buux dhaafay bilbaqiyati albaaqiya baaqiyadii hartay oo min kiraami الصaxaabati asxaabta kuwoodii ugu karaamada badnaa iyo wa kibaari taabiciyiin taabiciyiinta kuwoodii waaweynaa masaajidka nebiga oo buuxa ayuu markaa helay min amhaali sini zayd ibnu haabit wa anas ibnu maalik wa cimraan bin xusayn wa cabdullaahi bnu cumar wa cabdullaahi bnu cabbaas wa cabdullaahi bnu zubayr wa abuu hurayra raggii noocaas ah ayuu ku helay masaajidkii nebiga faaqbala calayhim wuu qaabilay marka raggaabuu dhexda ka fadhiistay iqbaala daami kan haraadan ee oomansuu u qaabilo cala almawridi alcadbi meelaha biyaha macaan laga arooro nin aad u gabaahna nin aad u haraadnaa sida uu u arooro ee uu u tago ama uu u aado mawaaridka iyo meelaha biyaha macaan laga cabo oo kale wanahala wuxuu qaatay ama uu ka cabay min cilmihim cilmigoodoo bikitaabi illaahi kitaabka alla ah wa fiqhihim fahamkoodii bidiin illaahi diinka alle ay fahmeen iyo wa riwaayatihim warintoodii lixadiidi rasuuli illaahi sal allahu calayh wasalam maa wax buu ka dhargay ama uu ka cabay afcama buuxiyey caqlahu caqligiisa xikmatan wa cilman ka buuxiyey xikmad iyo cilm watraca nafsahu nafsadiisa ka buuxisay waa isku macno salaaxan wanaag wahadyan iyo hanuun uma kabacdi inqalabat uma intaa kabacdi intaqalat اlsra intaqalat way soo guurtay alusratu usradii maca fataahaa wiilkoodii alfaddi qiimaha badnaaye asagoo kale aan la arkin ila albasra basra ayay u soo guureen waa wiilkii fariidka ahaa waاtakhadathaa usradii waxay ka dhigatay lahaa basra mawطinan degaan meeshaasay markaa degeen kaanat ilbasratu basra yowmaidin maalintaa waxay ahayd madiinatan magaalo shaabatan cusub bikran cusub shaabah dhallinyaro ah markaasaa la aas oo la bilaabay degitaankeeda bikran bikra ahoo cusub faqad ikhtaahaa faqad ikhtahaa waxaa jeexay saan soo marnayba almuslimuuna muslimiintii fii awaakhiri khilaafati alfaaruuq radia الله canhu markaasay ikhtidaafiyeenoo xuduuddeedii iyo markaasaa loo samaynayey khilaafadii cumrulfaaruuq aakhirkeeda wa kaanad waxay ahayd wa kaanad waxay ahayd waa basre tumahilu julla khasaa'is اlummati اlislaamiya tumahil bay ahayd mid mehel u ah julla khasaa'is اlumma ummaddii alislaamiyati ee islaamka ah wixii qaaska u ahaa weynaanteeda fii daalika alcasr casrigaa wax allaala waxa islaamka qasaa'is u ah ayadaa marka ugu weynadu way matalaysay kow fa hiya qaacidatun qaacidaday ahayd caskariya saldhig ciidan oo lijuyuushi اlmuslimiin muslimiinta ciidankooda alkhaasiyati ee duulahayay fii sabiili اllaahi wahiya waa basra waxay ahayd markazun markas oo min maraakisi tacliimi maraakista iyo goobaha tacliinta lagu bara dadka ah watawjiihi laguna tawjiihiye lagu baraarujiyo liddaakhiliina dadka soo gelaya fii diin illaah ilaahay diinkiisa oo min ahli alciraaq iyo wa reer ciraaq iyo faris ah wahiya suura suurad bay ahayd lilmujtamaci alislaamiy mujtamaci islaamiga ahaa aljaada ee saqiga ahaa mujtamac islaamigaee jaadka ahaye fiicnaa waayo alladii kaasoo yacmalu u camal qabanaya lidunyaahu adduunkiisa kaannahu sidii yaciishu abadan qof weligii noolaanaayoo kale subixii mar allaala markaa dukaankaagii shaqadaada u socoto oo aad aragto meelsha xoolaha iyo lacagtu ay kala yaalaan waxaad mooddaa inaad weligaa noolaanayso marka la addimuu qofka iimaanka leh soo noqdana wayacmalu liukhraahu aakhiradiisana ugu shaqaysanaya kaannahu yamuutu qaddan sida nin beri dhimanayoo kale sidii qof beri dhimanayo oo kale salaka waa uu qaaday moxamed ibni siriin fii xayaatihi aljadiidati noloshiisii cusbeed fi lbasrati basra ariiqayn buu qaaday laba wado mutawaasiyayni mutawaasiyayni oo isku miisaan ah laba wado isku miisaan oo midna aan loo rajixin buu qaaday hadda waxaa laga yaabaa labada wadeen qaadna inay kala rajaxisan tahay midda adduunka iyo midda aakhiro maxaa la rabaa cala alaqal haddaan tan aakhira loo badanaynin in mutawaasiyiin laga dhigo haddii tan adduunku ay badato ka waran oo wakhtigii aakhiro loogu talagalay inta laga qaada adduunka loogu daro dhibkeeday leedahay fa jacala wuxuu ka yeelay shadran qayb oo min yowmihi maalintiisa ka mida waa moxamede lilcilmi waalcibaada cilmihii cibaado inuu cilmina barto rabbina caabudo wa shadran aakhara qaybta kalena lilkasbi waatijaara kasab iyo ganacsi inuu xoolihii wuxuu ku noolaan lahaa u shaqaysto lilkasbi waa kasab waa shaqo iyo tijaarati tijaaraiy ganacsi ilan tijaaradu waa waxa ugu fiican ee markaa kasabka noqda fakaana fakaana wuxuu ahaa moxamed ibnu siriin idambalaja hadduu dhasho ee uu soo iftiimo alfajru fajarka oo ashraqat اdunyaa adduunkii ay la iftiinta binuuri rabbiha rabbigeed nuurkiisa qadaa waa jarmaadi jiray oo wuxuu u dheelman jiray ilaa masjidi basra masaajidkii basra yucallimu wayatacalam asagoo baraya baranayana wuxuusan aqooninna wuu baranayaa wuxuu yaqaanana dadkuu barayaa masaajidkuu imaanayaa xataa ida irtafaca annahaar ilaa maalintay soo kor noqoto cilmi barasho iyo barid buu ku jiraa madaa markaasuu ka baxayaa min almasjidi masaajidka xaggee buu aadayaa ila asuuq suuqii yabiicu wa ishtari waa iibinayaa waana iibsanayaa waxbuu iibinayaa wuu sii iibinayaa waxbuu iibinaya waxbuu soo iibsanayaa yabiicu washtari faidaa jaaa allaylu habeenkii hadduu yimaado oo arkha uu ku raariciyo habeenka cala alkowni koonka iyo adduunka suduulahu farqyadiisa oo mugdigii u yimaado suduulkiisii daahiisa uu ku daboolo adduunka habeenkii safa waa istaagayaa fii mixraabi beytihi gurigiisa mixraabkiisa gurigaa waa inuu lahaado meel aad ku tukato sunnooyinka mixraabka gurigiisa ayuu istaagayaa wanxana wuu taagayaa calaa ajzaa'i اlqur'aani qur'aanka jusaskiisa ayuu bisulbii dhabarkiisa ku taagayaa macnaha asagoo tukanaya yuu qur'aankii akhrinayaa wa bakaa waa oynaa min khashyati الraxmaan naxariis badnaha cabsidiisuu la oynayaa bidumuuci caynayhi indhihiisa ilintooda iyo wa qalbii qalbigiisa wa bakaa min khashyati الraxmaani bidumuuci caynayhi iyo wa qalbihi xataa yushfiqa ilaa ay u naxaan calayhi korkiisa ahluhu ehelkiisii wa jiiraanuhu jiiraankiisa aladnown ee u dhowdhow dhow jiiraanka u dhowdhow ee gurigiisa ku dheggan limaa markii yasmacuunahu limaa yasmacuunahu waxa ay ka maqlayaan ayay ugu nixi jireen oo min naxiibihi oohintiisa ah alladii taasoo yuqaticu goynaysa niyaada alquluubi qalbiyaalka xididadooda wa kaana muxamed wuxuu ahaa wahwa yatuufu asagoo wareegaya bisuuqi suuqa fi nahaari maalintii lilbayci waasharaa inuu wax iibiyo waxna soo iibsado laa yafta'u midaan ka joogaynin oo aan ka go'aynin yudakiru annaasa inuu dadka xasuusiyo bilaakhirati aakhiro asagoo suuqiisa joogo ganacsigiisa ku jira yuu dadka aakhiro xasuusinayaa wa yubasiruhum wuxuu tusin jiray bidunya adduunka faa'iida xumida uu leeyahay wayurshidhum mid hanuuniye buu ahaa ilaa maa yuqaribhum wax u dhowaynaya ila اllaahi ilaahay dadka war beeca hagaajiya war ilaahay ka cabsada war ribada joojiya aad iyo aad wixii ilaahay u dhowaynaaya wayafsilu wuxuu ku wayafsilu fii wayafsilu wuu kala saari jiray oo uu kala xugmin jiray fii maa yashjuru baynahum waxay isku qabtaan wixii shajar ahoo ka dhex gala oo dhexdooda ka dhex aloosma oo min khilaafin khilaaf ah kaana waa xallinayaa ilan waa ninkii qiimaha badnaaye intay u yartan bay dhahay baan isku haysanaaye na kala xali wa kaana moxamed wuxuu ahaa yudrifu mid uga sheekeeya dadka suuqa jooga bayna alxiini waalxiin wakti ilaa wakti bilmulxati sheekooyin macmacaan buu uga sheekayn jiray sheeko xiiso leh oo diin ah ayuu uga sheekaynayaa allatii taasoo tamsaxu ka tirtiraysa alhama murugta can nufuusi nafyaalkoodii almakdu almakduudati ee dhibaataysnayd ilan qofka markuu cabbaar shaqeeyo shuuqa ka shaqeeyo naftiisa makduud bay noqonaysaa hammigii iyo murugtii haysatay suu uga tirtiro sheeko macmacaan buu uga sheekaynayaa min hayri an yunqisa dalika ayadoonan ka nusqaaminayn arrintaa min haybatihi haybadiisa wa waqaarihi waqaarkiisii sugnaanshadiisa cindahum agtooda shay-an waxba waxa uu kala xukminaayo ee suuqa uu joogo iyo diinkan ku sheegayo haybadiisa ma nusqaami jirin mid nusqaanta keyrkeed bay ahayd waayo inta badan qofka suuq joogga ah suuqana u badan in badan bay haybadiisu yaraataa walaa siyama casrigan maanta ku jirno oo suuqa darafyaalkeeda dhanbooda dumra ay yihiin waa wada naago markaasaa afar labaatanka saa markaad dhex taagnaato waxaa kugu dhacaya waxayba ah ilaa qof rabbi u naxariistay maahane subxaana wa tacaala marka haddaad isdhowrtood is-ilaaliso in badan buu qofku badbaadaa balse haddii gacanta uu la galo naagtii uu wax ka weydiinahayana uu gacanta la galo tii amaah uu weydiinahayo wax kale uu u isticmaalo haybad xuma imaanaysa markaa sharaftu aad bay u yaraanaysaa marka ninkaa shiiqa ah moxamed ibnu siriin haybadiis waxba kama nusqaaminin faqad wahabahu اllahu ilaa wuxuu u hibeeyey jalla wacaza hadyan hanuun wa samtan iyo haybad ama hay-ad ayuu u yideeyey macnaa hay-a ahlulkhayr nimanka samtiga ahlukhayrka calaamadooda ayuu ilaahay siiyey wamanaxahu alla wuxuu siiyey qubuulan aqbalitaan qofkuu la hadlaba inuu hayo dhaho wa ta'iiran iyo raadayn qofkuu wacdiyaba in qalbigiisa isbedelo haybadaana alla siiyey fa kaana annaasu dadku waxay ahaayeen idaa ra'awhu markay ku arkaan asaga fi suuqi suuqa asagoo maqan bay dadku intay isyimaadaanay wada sheekaystaanay xumaan iska dhex galaan halka haddii laga arkuu soo baxo wahum ayagoo kaariquuna ku dhex maashoorsan xumaanta kaafiluuna ilowsan dikrigii alleh intabahuu way baraarugayaan marka isla markii la arkay alla la xasuusanayaa fadakaruu اllaha caزa wajal alxamdu lilah allahu akbar yay bilaabayaan wahallaluu way tawxiidsanayaanoo wakabaruu ilahay bay weynaynayaan subxaana wa tacaala waayo dadka dad baa ku jira markaad aragta ilahay ku xusuusiya subxaana wa tacaala dadka taqwo markaad aragta taqwo kuu ziyaadiyaa jira dadna markaad aragtaadba xumaantii macaasida jeclaanaysaa markaasayba niyadda kuu sii dhismaysaa meel baa meesha jooga markaasaad bishaaraysanaysaa walaa caawaadba sigaar heli caawad qaad heli caawad helaysaa wixii xumaa wixii oo dhan markaasuu bishaaraysan dadku ilaahay ma simin wa kaanat waxay ahayd siiratuhu dhaqankiisa ama siiradiisa alcamaliyatu ee camaliga ah khayra murshidin linnaas dadka midka hanuuniya midka u khayr badan buu ahaa dhaqan bay u ahayd famaa carada lahu uma soo bambixin asaga amraani laba arin iskuguma imaanin oo fii tijaaratihi ganacsigiisa ah ilaa akhada wuxuu qaadanahayay biawhaqihimaa labadooda midda ugu adayg badan oo ugu sugnaan badan fii diinihi diinkiisa laba arin hadday isu kaa timaado xagga ganacsiga hadda waxaa laga yaabaa inuu taleefon diro dhaho saa i saa waay shiiqow ka waran saa mala yeeli karo maya waa xaaraan saa haddii la yeelo ka waran maya waa xaaraan markas wuxuu u janjeerayaa meesha adduunka ah maya waa in haddii laba arrin isukaa timaado dhanka aakhira inaad u janjeertaa muhiim ah tijaaradiisa wuxuu qaadanaa midda ugu diin fiican walow kaanat fii haba ugu sugnaato khasaaratun khasaaro tusiibu soo gaartaa dunyahu adduunkiisa taa aakhiruu qaadan jiray wa kaanad waxay ahayd diqatu fahmihi fahmigiisa jilayciisii diqadiisa macnaha degdega fahmkiisa liasraari diini diinka siryaalka ku jira uu fahmo iyo wa sixatu nadaratihi aragtidiisa wanaaggeeda ilaa maa uu arko yaxilu u xalaal ah iyo wamaa laa yaxilu waxaan u xalaal ahayn tadafacuhu waxay ku riixi jirtay arrintaa axyaanan marmar ilaa bacdi almawaaqifi mawaaqif qayb ka mid ah allatii taasoo tabduu u muuqanaysa ari muuqanaysa gariibatan licuyuuni innaasi wax dadka indhahooda yaab la ah mararka gobol ka mid ah mar si uu ilaahay u fahamsiiye ninka waxa u xalaal iyo waxaan u xalaal ahayn dadka ayaa waxay ka arkahayeen waxay la yaabaan min daalika waxaa ka mid ahaa ana rajul nin baa dacaa wuxuu ku sheegtay calayhi maxamedin sirin korkiisa kadiban ayadoo been ay tahay anna lahu inuu ku leeyahay fii dimmatihi qoortiisa dirhameen laba dirham moxamed ibnu siriinow laba dirham baa kugu leeyahay buu yidhi fa abaa wuu diiday an yucطiyahu iyaahumaa inuu siiyo faqaala lahu rajul ninkii baa wuxuu yidhi ataxlifu maxamedow ma ii dhaaranaysaa waayo markay laba arrin isu timaado khasaarabaha ahaatee tan aakhiru aadi jiray sidaa darteed baa ninkan wuxuu is yidhi waa beentiise moxamed ii dhaara haddaad dhaho haddaad dhahdo laba dirham dartood u dhaaran maayo wuu ku siinayaa saasaa ka dhaadhacsan fa qaala lahu rajul ataxlifu wahwa yadunnu asagoo malaynaya annahu asagu laa yaxlifu inuusan moxamed u dhaaranayn min ajli dirhamayni laba dirham dartood faqaala nacam buu dhahay waa ku dhaarana ha waxalafa lahu wuuna u dhaartay waa lala yaabay faqaala lahu naas dad baa waxay dhaheen yaa abaabakar abaabakarow abaabakar baa kunyadiisa ahayd ataxlifu ma dhaaranaysaa min ajli dirhamayni ma laba shirin darteed u dhaaranaysaa wa anta adiga wal alladii kii aad tahay taragta alamsi shalay ka tegey arbaciina alfan dirhaman afartan kun oo dirham fii shay-in shay aad uga tagtay raabaka ku shaki geliyey shay ku shaki geliyey keliya afartan dirham oo qof u dhaara ku tiri aad tiri ma dhaaranayee qaado ma laba diran baad u dhaaranaysaa oo mimaa ah laa yartaabu fiihi axadun hayruka qof kayrkaa ah rataab iyo shakuusan markaa oga jirin faqaala wuxuu yidhi maxamed ibn sirin nacam haa axlif waan dhaaranayaa sababtu maxay tahay fa innii anigu laa uriidu ma doonaayo an uطcimahu inaan quudiyo ninkan xaraaman shay xaraam ah wa ana aclamu anigoo og annahu xaraamun inay xaraan yihiin kii shalay afartanka kun aan u dhaa aan u dhaaran waayey shaki baa iiga jiray laakiin midkan xaqii baanu ogahay haddaan qaadadho xaaraan baan cunsiye buu yidhi marka xaaraantii baan ka ilaalinaya wa kaana wuxuu ahaa majlis ibnu siriin ibnu siriin meelaha uu fadhiista majlisa khayrin wa birin wa mawcida majlis khayr iyo mid biri iyo wanaag iyo mid mawcido meeshuu fadhiisana intaasaa lagu haayey faidaa dukira haddii lagu xuso cindahu agtiisa rajulu nin bisayi'atin xumaan hebel waa nin xun hebel waa nin noocaa haddii agtiisa lagu sheego baadara waa degdegaya asagana fadakara wuxuu sheegi jiray biaxsana maa yaclamu min amrihi wuxuu fiican ka yaqaano hebel walahi saawa masaajidku ka soo dhaca sigaar buu caba la yidhaahdo walahi hebel nin fiican way waa sadaqa badan yahay saa dhinacaasuu ka baxa asagana mar kasta meesha fiican buu aadi jiray bal inahu asagu samica wuxuu maqlay axadahum dadkii mid ka mid ah yasubu caynaya alxajaaj xajaaj bacda wafaatihi markuu dhintay kadib faaqbala calayhi ninkii buu soo qaabilay wa qaal wuxuu dhahay sah ka har sah macnaa waa jooji dhaaf ya bna walaalkay wiilkiisiiyow faina alxajaaja madaa wuxuu aaday ilaa rabbii rabbigii ma baa kula jooga hadda sootuu dhintay rabbigii xaggiisuu aaday wainaka adiga xiina waktigii xiina waktigii taqdumu aad u gasho cala اllaahi alla korkiisa jala wacaza satajidu waxaad helaysaa anna axqara denbin dembi kan u yar irtakabtuhu aad samaysay fi dunyaa adduunka ashaddu inuu kaaga daran yahay calaa nafsika nafsadaada min acdami denbin dembi kan u weyn ijtaraxahu uu kasbaday alxajaaj xajaaj ibnu yuusuf nin batiisa haysata waxa qaladka yare lagu haysto yaa kaaga culus qofka dhinacaaga jooga dembigu inuu galay maxaa kaaga jira nin walba tiisa haysata kulla yawmin huwa fii sha'nin marka dembi yaroo aad kasabtay yaa kaaga culus badnaanaya dembi fara badan oo xajaaj uu sameeyey falikullin mid kastoo minkumaa labadiina idinka mid ah yowma idin maalintaa sha'nun yuqniih shacniye xaalad ku filan baa haysataa waclam ogow yabna akhii walaalkii wiilkiisiiyo anna allaha ilaahay jalla wacaza sawfa dib damba yakhtasu waa qisaasayaa oo waa uga argudayaa min alxajaaji xajaaj liman dalamahum intii dulmisay xajaaj intii dulmisay waa looga aarayaa ogow kamaa sayakhtasu lilxajaaj sida xajaaj looga argudayo miman yadlimuunahu dadka asaga dulminaya in allaala intuu dulmiyey xajaaj waa loo aarayaa asagana intii dulmisay ilaahay ma dulminaya asagana intii dulmisay waa looga qisaasaya asagana iska ilaali falaa falaa tashhalanna ha uga mashquulin nafsaka nafsadaada ha ku mashquulin bacda alyowm maanta wixii ka dambeeya bisabbi axadin qof caydiisa qofcaydiisa qof caydeeda jidkaa ku socee toosnow adiga wakaana wuxuu ahaa محمد بن siriin idaa جاءه rajul nin hadduu u yimaado muwadican sagootinaya fii safarin safarna u socda litijaaratin ganacsi qof baa kuu yimid oo wuxuu yidhi alab baan doonanayaa jainan u socda iyo dubay wuu u dardaarmi jiray faqaala wuxuu dhihi jiray yabna akhii walaalkay wiilkiisiiyow ittaqi اllaaha caza wajal ilaahay ka cabso subxaana wa tacaala rabbi ka baq maa qudira laka wixii laguu qadaray min ariiqin xalaalin wadda xalaala ku raadi waclam ogow annaka adiga in tatlubhu haddaad ku raadiso min hayri xillihi meel loogu talagalay meel aan ahayn min hayri xillihi meel aan xalaal ahayn lam tusib heli maysid akara mimaa qudir laka wixii laguu qoray wax ka badan weligaa caraan ku raadi maanta waa xadaa dheh waa qiyaanaa dheh dadka beecan soddonka joogaan boqol siinaa dheh waxaad doonta sameey wixii laguu qadara waxaan ahayn heli mayse walaqad kaanad waxaa uga sugnaa limuxamed ibnu siriin maca wulaati bani umaya reer bani umaya madaxdooda mawaaqifun mawaaqif mashhuudatin mashhuuda ah mawaaqif mashhuudo ahoo la xaadiray oo goobjoog ahoo markhaati laga yahay sadaca fiiha wuu la jahri jiray bikelimati alxaqi kelimada xaqa ah waakhlasu annuصxa lilaahi wuxuu khaalis uga dhigi jiray naseexada ilaahay walirasuulihi waliammati اmuslimiin ee muslimiinta imadooda min daalika waxaa ka mid ah ana cumar ibnu hubayra horaan usoo marnay alfazaari rajul nin buu ahaa oo bani umaya reer bani umaya ka mida alkabiira oo weyn wawaaliyahum waaligoodiibuu ahaa barasaaf buu cala alciraaqayn labada ciraaq uga ahaa waa kuufii basre bacaa ilayhi wuxuu u diray adeeg yadacuuhu asagoo ugu wacaya moxamed ilaa ziyaaratii booqashadiisa moxamed ibnu siriin buu warqad u qoray ibnu hubayr uu yidhi ii imow isoo salaam famadaa ilayhi wuu soo aaday xaggiisa wa macahu moxamed waxaa la socdaa ibnu akhiihi walaalkii wiil uu dhalay macnaha ibnu akhiihi baa la socda wiiluu adeer u yahay falamaa qadima calayhi markuu u soo galay raxaba bihi wuu soo dhoweeyey moxamed alwaali waalidii waa ninkii madaxda ahaa wa akrama wuxuu karaameeyey wifaadatahu soo dhowayntiisii warafaca wuxuu kor u qaaday majlisahu majliskiisii uu rafacay waxaa laga wadaa meel fiican buu fariisiiyey wa sa'alahu wuxuu su'aalay can kaiirin wax badan oo min shu'uuni diin diinta arrimooyinkeeda ka mid ah iyo wadunya uma intaa ka bacdi qaala lahu wuxuu ku yidhi kayfa taragta ahla misrika yaa abaabakar abaabakrin ow see uga soo tagtay magaaladii aad deganayd waa maxamed ibnu siriin baa la weydiina faqaala wuxuu dhahay taragtum waan ka soo tegey wa xaal aلظulmu dulmigana fiihim dhexdooda faashin faash uu ka yahay dulmi baaba ku faafay waa lasdulminayaa wa anta calayhim adigii madaxda ahaana korkooda laahid aataa mid ilowsan waad iska seexatay waad jiiftaa waad cuni waa cabi dadkiina dulmi baa ku dhex socdaa saasaan oga soo tegey fakhamazahu waxaa khanjaruftay ibnu akhiihi walaalkii wiilkii uu dhalay bimankibii garabka ile nin madaxa hortiisa waxaa ka leeyahay dhag buu sii aamus buu ka wadaa naga daa waxaan hanagu kickicinayni fakhamazahu wuu qanjaruftay ibnu akhiihi bimankabihi faltafata ilay saasuu u eegay wa qaala wuxuu dhahay innaka lasta aladii tus'alu calayhim wainamaa ana lii us'il mid kala su'aalay admee ana lay su'aalayaa buu yidhi aniga waayo midka la su-aalaya wainahaa middan lashahaadaة waa markhaati kac waman yaktumhaa qofkii qariyana fainahu aafimu qalbuhu qalbiguu ka dembaabay walamaa goortii infada laga soo kala kacay almajlisu meeshii la fadhiyey wadacahu wuu soo sogootiyey cumar ibnu cubayr bimili ma staqbalahu bihi siuu ku soo dhoweeyey oo kale oo min xafaawatin soo dhowayn sare iyo waijlaalin si ijlaal iyo weyneyn ku jirta oo kale yuu haddana u soo sogootiyey wa bacaa ilayh wuxuu u soo dhiibay bikiisin kiis waa kiishad yar ay ku jirta alaaatu aalaafi diinaarin saddex kun oo diinaar saddex kun oo dollar baa ugu jirta waa saddex kun oo diinaar falam ya'khudhaa muusan soo qaadanin faqaala lahu ibnu akhiihi baa yidhi maa yamnacuka maxaa kaa manciyey an taqbal inaad aqbasho hibat alamiir amiirka hibadiisa waa wax habe ahoo amiirka ku sii maxaa u diiday faqaala wuxuu yidhi innamaa acطaanii wuxuu ii siinayaa likhayrin wanaag dannahu bi uu ii malaynayo nin fiican buu ii malayaa buu yidhi fain kuntu haddaan ahay min ahli اlkhayr ahlu khayr haddaan ahay kamaa dama ii malaynaayo famaa yembaqii lii iima habboona an aqbal inaan qaato waana ilaahay ku xidhnaadaa subxaana wa tacaala wain lam akun haddaanan ahayn kamaa danna ii malaynaayo nin xun aan ahayna fa axraa bii waxaa owlo ah oo habboon allaa astabiixa inaanan banaysanin qubuula daalika arrinta aqbalitaankeeda see ku qaadanaa buu yidhi markaa walaqad shaa allaahu ilaahay wuxuu doonay caza qaalib jalla wacaza weynaa oo sharaf lahaaye an yabluwa inuu imtixaamo sidqa muxamed ibnu siriin muxamed ibnu siriin runtiisa iyo wasabrahu sabarkiisa waa la imtixaamayaa hadda ilan qof kasta aliflaamim axasiba annaas an yutrakuu an yaquuluu aamanaa wahum laa yuftanuun imtixaankaa laiimaankaa la imtixaamayaa oo lagaa fiirinaa facaradahu wuxuu u bandhigay limaa yatacaradu lahu waxa loo bandhigoo ku soo bambaxa almu'minuuna mu'miniinta oo min almixani imtixaanaad ah imtixaan baa ku bilowday min daalika imtixaankaa wuxuu ahaa annahu ishtaraa wuxuu iibsaday daata maratin mar mararka u saaxiibkaa zaydan saliid buu soo gatay biarbaciina alfan afartan kun buu ka bixiyey mu'ajalatan oo amaah ah macnaha waa nin bayc mushtaro waxbuu kala gedgadaayey afartan kun intuu soo amaansaday yuu saliid ku soo geday wuxuu rabay inuu saliidda ka faa'iido dayntuu iska gudo faa'iidadiina u qaato falammaa goortii fataxa uu furay axad aziqaaqi baakooyinkii azaytu saliiddii ay ku jirtay mid ka miduu furay ama ziqaaq waa weelka lagu shubo saliidda waa wicaa weli markuu maqaarka ka samaysan yahay biyahana waa lagu shubaa iyo wixii saa'il ah mid ka mid ah ilaan weelal bay ku jireen waa meeshii cagaga noogu jiraan mid buu furay waa ziqaaqi zayd saliidda ziqaaqeedii weelashii ay ku jireen mid buu afka ka furay wajada fiihi wuxuu ka helay faaran dooli dooli ama jiir mayitan oo dhintay mutafaskan ka go'ay ku go'go'ay saliidda ayuu ka helay waa markii uu furay falamaa markii fataxa uu furay axad aziqaaqi weelashii mid ka mid ah azaydi ee saliida wajada fiihi wuxuu ka helay saliidii dhexdeeda fa'ran buu ka helay dooli mayitan dhintay mutafaskhan oo hilibkiisii go'go'ay oo saliiddii ku dhex go'go'ay faqaala fii nafsihi nafsadiisa wuxuu ka yidhi ina zayda saliida kullahu dhammaan kaana wuxuu ka ahaaday fii macsaratin shiidid fii makaani waaxid hal makaan baa lagu soo shiiday waa macsaro wa ina anajaasatu najaasadu laysat khaasa khaas kuma ah bi haada zuqi weelkan keliya duuna siwaahu kuwa kale sukadooda in midkan keliya uu dooliga nijaasada ku jiro inta kalena uu bannaanka ka yahay ma dhici karta buu yidhi wa inii anigu in radadtu haddaanuu celiyo lilbaayici baayicii waa ninkii uu ka soo geday bilcaybi caybta haddaanuu celiyo waa ceebtii lagu arkay iyo wixii sabab u noqday iyo waxa noocaas haddaanu celiyo farubbamaa waxaa la arkaa inuu intuu iga qaado baacahu linnaas uu dadka ka gado uu aaba yeeli maayo waa suuragal inuu dadka ka iibiyo uma intaa kadib araaqahu kullah waa daadiya marka saliiddii oo dhan dhammaan saliiddii afartankii kun uu ka soo iibiyey waa afgembiyey dhulkuu ku qubay waqad waqaca dalika waxaa ku dhacay arintaasi fii waqtin waqad waqaca way dhacday dalika arintaa fii waqtin waqti kaana yashkuu fiihi uu ahaa miduu ka sheeganaya gudaheeda min khasaaratin kabiiratin khasaaro weyn xallad bihi ku dhacday asaga khasaaro weyn oo ku dhacdaa jirtay wuxuu islahaa tan saa ku faa'iide isaga bixi farakibahu addaynu dayntii baa iskortay marka dayntii hore lagu lahaa iyo afartankaa kun ilaa saliid asagaa daabiyeye kulli korkiisay noqdeen wa qaalabahu wuu ka soo codsado wuu ka dalbay saaxibu zayd ninkii zaliidda lahaa bimaali xoolihiisa war isii buu dhahay afartankaygii kun falam yastatic ma awoodin sadaadahu inuu sadado inuu iska gudo oo lacagtii uu bixiy aduu ka keenaya waa ma jirto farafaca ninkii wuxuu u rafacu u bandhigay uu u sheegtay amru amarkiisa ila waaligii waa hogaamiyihii madaxweynihii baa lagu soo dacweeyey faamara wuxuu amray bixabsihi in la xiro marka maxamed ibn sina hala soo qabtay xabsiga hala dhigaa la yidhi xataa yusadida ilaa uu iska guda maa caleyh waxaa korkiisa qaaday ilaa deynta lagu leeyahay uu markaa gudo falamaa goortii saara uu ahaaday uu soo galay fi sijni xabsigii oo wataala uu dheeraaday mukuusuhu ku nagaashihiisa fiihi xabsigii ashfaqa calayhi waxaa u shafaqay oo u naxay oo u naxariistay dushiisa assajaanu sajaanka kii u xabisaaya waa midka fura ahaaye maxaabiista marna ku xidha marna ka fura ama midka markaa albaabka taagan limaa calima buu ugu shafaqay ugu naxariistay wixii oo min amri diinihi diinkiisa amarkiisa nin qiimo badanoo wadeed ahoo amridiina inuu yahay iyo wamaa ra'aa wuxuu arkay min shiddati ku darnaantiisa waracihi xalaalnimadiisuu ku daran yahay iyo wa tuuli cibaadatihi cibaadadiisa dheeraanteeda xabsigii uu ku dhex tukanaya qayaamuleyka faqaala wuxuu ku yidhi ayuha shayk sheekhaanow in kaana leyl caawa haddii la gaaro fadhab bax buu dhahay ilaa ahlika gurigaaga iska aad wabid macahum la soo bari waa ku fasaxayaa caawa gurigaaga tag ehelkaagii ilmahaaga la soo seexo faidaa asbaxta haddaad waabariisataana facud ilay soo noqo tartiib ima waan kugu xira haddana habeenka haddana waan kaa furaya gurigaaga iska aad subxii soo noq waan kugu xihayaaye wastamir calaa daalika saas ahow oo daa'im xataa yulaqa saraaxuka ilaa lagu sii daayo oo waxaan imeelkaa koraan faqaala lahu wuxuu ku yidhi laa wallahi la afcal allaan ku dhaartay samayn maayo see u baxaya faqaala sajaan kii sajaankii xabsiga haystay wuxuu yidhi walima maxaad u bixi weysay hadaaka allah allah ku hanuuniye waxaan doqonka waa maxay faqaala wuxuu yidhi xataa laa ucaawinuka waxaan rabaa inaanan kugu kaalmaynin calaa khiyaanati waliy اlamr weli amarka khiyaanadiisa ila nin baa madax ah oo yidhi ninkan alla xiro dembi buu galay adna waxaad rabaa tartiib inaad isii daysod haddana i keento kugu kaalmayn maayo buu dhahay weynu amarka iyo hogaamiyaha khiyaanadiisa walama xtudira markii lagu soo xaadiray anas ibni maalik radia allaahu canhu anas ibni maalik waa ninkii aan soo tilmaanay asaga xoreeyey markii lagu soo xaadiray malakumowdkii uu soo xaadiray ow u dardaarmay bian yaqsilahu inuu dhaqo muxamed ibnu sirin hay dhaqa buu yihi haddaan dhinto wayusalli calayhi uuna ku tukado wa kaana maa yazaalu sajiinan asagana weli kama zulo inuu xabisan yahay jeelkuu ku jiraa nin xiran buu dhahay ninka ha i dhaqo hana i kafano hana igu tugto falamaa tuwafiya markii la oobsaday anas jaaa annaasu dadku waxay u yimaadeen ila alwaali waaligii bay u yimaadeen waa ninkii madaxda ahaa waakbaruuhu waxay u sheegeen biwasiyati saaxibi rasuuli illaahi rasuulka alla saaxiibkiisa dardaarankiisii anas ibni maalik baa saa dardaarmay ninka uu u dardaarmay waa nin kuu xihan adiga wakhaadimihi rasuulka khaadimkiisii dardaarankiisii bay u sheegeen wasta'danuuhu waxay ka codsadeen fii an yukhalliya inuu u sii daayo sabiila moxamed ibnu siriin liinfaadin suu u fuliyo alwasiya dardaarankii faadina lahu wuu u idmay haye hadbaxee wuxuu yidhi ha soo dhaqee ha soo kafanay ha ku soo dugto waa loo fasaxay faqaala lahum moxamed ibnu siriin wuxuu ku yidhi markii loo yidhi soo bax laa akhruj ma baxaya buu dhaha aniga xataa tasta'dinuu ilaa aad fasax iga soo qaadaan saaxiba waxaa macnaha waxaa dareemaysaa habkay u dhaqmayaan ragga iyo siday ilaahay ugu xiran yihin subxaana tacaala saysan qiyaano iyo isdabamaris iyo qofdhac iyo qof xoog aysan markaa jirin ilaa fasax layga soo qaado ninkii daynta igu lahaa ma baxaya buu dhahay fa innamaa xubistu waxaa lay xabisay aniga bimaa lahu calaya maal bimaa shay lahu asaga calaya korkeyga uu ku leeyahay oo min alxaqi xaqa anasaa dhintay iyo boqorkiibaa bax ku yidhi iyo ma aha meesha ninka xaqay u leh waa ninkaa faadina lahu daa'in ninkii faadin lahu daa'inu ninkii daynta lahaabaa idmay aydan sidoo kale cinda daalika markaa agteeda kharaja wuu soo baxay min sijnihi xabsigiisii buu ka soo baxay fagasala anasan anas buu dhaqay wa kafanahu wuu kafanay wa sallaa calayhi waa ku tukaday uma rajaca ila sijni kama huwa xabsigiisii buu ku noqday waa la soo daayey suu u socday gurigiis xataa ma marin qofna ma salaamin hawshii loo idmaday buu sameeyey uma rajaca ila sijni xabsigii buu ku soo laabtay kamaa huwa walam yadhab ma aadin liru'yati ahlihi ehelkiisa aragtidooda xataa bal inuu baxo ee uu soo fiiriyo ma samaynin cumira waa la cumri siiyey mxamed ibnu siriin xataa balaga ilaa uu gaaray asaabicata wsabciin toddoba iyo toddobaatan jir falamaa ataahu lyaqiin geeridu markay u timid uu dhintay wajadahu wuu helay geeridii baa waxay heshay moxamedo khafiifa alximli ximligiisuu khafiif yahay min acbaa'i dunyaa adduunka culayskeeda culays adduun oo fara badan duubka kama saarnaba kaiira zaad sahaydiisuna ay badan tahay lima bacda almowt geeri bacdi wuxuu heli lahaa xadaad waxaa sheekaysay xafsatu bintu raashida gabadha lagu magacaabo waa gabarh taabiciyada ah. wa kaanad waxay ahayd min alcaabidaat gabdhaha taabiciyaadkae aad u cibaadada badan faqalad waxay tidhi kaana marwaan kaana wuxuu ahaa marwaan almaxmeliyu ninka lagu magacaabo lana anaga jaaran daris buu noo ahaan jiray wa kaana wuxuu ahaa naasiban mid ku taagan fi lcibaadati cibaadada mujtahidan mid ku dadaalid badan cala aacati aacada mid jaad ku ahoo mar kasta ku adag oo ku dhegan cibaadada naasib ayuu ahaa fi lcibaadati mujtahidan ku dadaalid badan ayuu ahaa bay tiri fi aaca falamaa maata markuu dhintay ninka marwaan xaziin eh, xazinan calayhi xazina wee loo murugooday calayhi korkiisa xazina calayhi xusnan murug shadiidan ee daran dadku bacdamu aad u cibaado badnaa aad u khayr badnaa way u murugoodeen fa ra'aytuhu waxaan ku arkay bay tihi gabadhii xabso ahayd fi lmanaami hurdada habeen baa intaan seexday yaan ku riyooday faqultu waxaan idhi ya abaa cabdالlah yaa abaa cabdالlah cabdulaahi aabbiiisow maa sanaca bika rabbuka rabbigaa muxuu kugu sameeyey maxaad ka heshay ilaahay agtiisa faqaala adkhalanii aljanna jannaduu igeliyey buu dhahay ilaahayga subxaana wa tacaala faqultu waxaan idhi uma maadaa ka bacdina faqaala uma rufictu ilىa asxaabi اlyamiin waxaa laysoo kor yeelay asxaabu اlyamiin nimankii asxaabulyamiin ahaa ayaa lay tusiyey qultu uma maada kadibna qaala uma rufictu ilى اlmuqarabiin dadkii muqarabiintahaa baa laysoo rafacay buu yihi ilan dadku waa saddex faama in kaana min almuqarabiin farawxu warayxaanu wa janat naciim waa hadduu dadka muqarabiinta ka mid yahay waa qof ilaahay loo dhoweeyey subxaana watacaala aadna u cibaado badan qalad aan lahayn ama qaladkiisu yar yahay midka labaad waa ama in kaana min asxaabi اlyamiin hadduu asxaabulyamiin yahay fasalaamu laka min asxaabi اlyamiin وأma in kana min الmukadibiina الضاliin fanuzl min xamiim وatasliyaة jaxiim saasuu ilahay dadkii u kala qaaday marka intaa kabacdi muqarabiintii baa lay tusiyey faqultu waxaan idhi faman ra'ayta hunaaka yaad ku aragtay meeshaa muqarabiinta qaala alxasan الbasriy ومحamed ibnu siriin ayaan ku arkay buu yihi muqarabiintay markaa ka mid yihiin dadka muqaribiinta ayay markaa ka mid yihiin wsaabiquuna asaabiquuna ulaa'ika almuqarabuuna fii jamaati naciim waa dadkii ilaahay ku tilmaamay subxaana wa tacaala moxamed ibnu siriin qisadiisii cajaa'ibta badnayd ayaan meesha uga baxaynaa wuxuu ahaa nin aad iyo u mudan in lagu daydo waxyaabihii uu sameeyey iyo sida uu diinka ugu camal falay taabici ka cajaa'ib badan qisadiisana aan laga dhargin baa sanad soo socotaa waa rabiicaة ra'yi ninka lagu magacaabo waanaynu isbuuca dambe haddii rabbi idno subxaana watacaalى balse caawa meesha aynoo joogto wabilaahi towfiiq wallahu subxaana wa